bsmi اllah الرxmaan الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatih أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiica bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi اsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wاrasul اmujtaba slى اllah عlyh wعlى آlih وصaxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bsacaadat اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis اlarbacuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat اllah fi leylat اlaxad araabic wlcishriin min shahri dilxija caami hijrat mustafa sal allah aleh ali waslem dimna silsila duruus xadiid mustafa sal allah aleh ali waslem badan bikitaab larbaciin waintiha'an bsunani wsaxiixayn yasar allah litmaam wlikmaal wrazaqna likhlaasa fi lqowl wاlcamal inahu jawaadun kariimun wbilijaabati jadiir majliskan waa majliska afartanaad ee majaalis dulmarkay sharaxa kooban kitaabka riyaad saalixiin limaam nawwi caleyh raxmatullah habeenkana waa habeen ay tahay bisha aad ama bisha dilxija hijrada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam baabkana waa baabu lisraaci biljanaasa kitaabu ciyaadati lmariid ayaan kusoo jirnay baabu lisraaci biljanaasa janaasada in la dedejiyo ayuu u baab yahay baabkan weyaan <clears throat> xadiidka aaaoqoiyo aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi asricuu biljanaasati janaasada dadajiyo fa in taku haddii ay janaasada tahay saalixatan mid suuban fa khayrun khayr baad tuqadimuunaha u hormarinaysaan ilayhi isaga wa in taku haddii ay tahay siwaa daalika intaas wax ka soo haray fa sharun shar baad ka dejinaysaan can riqaabikum qoortiinna muttafaqun calayh imaam bukhaari muslim ayaa isku waafaqay xadiidka wa fii riwaayatin limuslimin fa khayrun khayr baa tuqadimuunaha aad u hormarinaysaan ood u geynaysaan calayhi dushiisa weeyaan xadiidka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam sidii horey baan u soo marnay wuxuu farayaa in la dedejiyo meydka oo degdeg qubuurta loo geeyo maxaa yeele meydka laba mid unbuu mid yahay tan koobaad waa inuu muxuu ahay naf khayr lah oo ilaahay subxana wa tacaala janna iyo karaamo iyo naxariis ka mudatay inay noqoto marka iyada khayrka in laga dibdhiga maahane waa in loo dadejiyo haddii ay nafta naf share tahay oo khayr aan lahaynna qoorta iyo garabka meydka saaran waa shar shartaad baa iska dhigaysaan ayuu nabig aleh salaatu wasalaam nabiga wuxuu le aleh sala sharta ayada ead iska dhigaysaan sida awgeed nafta marba haddii ay dhacdo in la boobsiiyo diyaarinta la dadajiyo ayaa sunno ah weeyaan culimada marka waxay leeyihiin qofka tan koobaad waxaa lagu qaadaya garbaha lagu qaaday qoortana marka riqaabka la leeyahay ilan birti iyo mxuu ahaa aaladii wax lagu waday inta badan qoortay taabanaysaa marka ama ay la siman halkaas ayaa lagu wadaa marka qoortaas in lagu qaado kor loo qaado ayaa sunno ah weyaan saas ayay saxaabada samayn jireen axaadiis siyaaqoodana ka cad weyaan faxtamalaha arijaalu cala acnaaqihim tan labaad socodka caadiga ah socod ka yara dheer oo yara saankuur ah oonan ahayn orodna in lagu wada ayaa sunna ah oo digdigdigdigsaa lagu qaado laakiin laba shardi ayaa meesha ku xiran shardiga koobaad waa in dadka janaasada wada ama dadka raaca oo mushayiciinta ah ay ku dhiboonaynin oy socod ay haleeli karaan oy gaari karaan inuu ahaado waa tan koobaad tan labaadna meydka waa inuusan dhaqdhaqaaqaynin oo meydka uusan ruxmaynin ilan meydka hadduu ruxmo waxaa dhici karta in waxyaaba caloosha ku jiray ay sanka amaba meelaha manaafid oo dulduleela ay ka soo baxaan midda kale meydka laftirkiisana xurmad ayuu leeyahay oo qofka markuu caadiga yahay ood caafimaadka qaba haddii in la qaado ay noqoto amaba uu noolyaha cafwan in la qaado haddii ay noqoto sida loo qaadi lahaa in la ruuxa ma waa in si tartiiba ah loo qaado marka labada sharti waa in la dhowro oo meydka marka la qaada uu noqdo meydka inuusan ruxmin tan labaadna waa in dadka la socdo sogotina ama dadka wada ay ku dhibaatoonin labadaas marka socod u dhaxeeyo in lagu qaado oo la dedejiyo ayuu nabigeena faray sal allahu aleh wali wasalam xadiidka aaaad wa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu qala wuxuuri abi saciid kaana nabiy nabigu wuxuu ahay sala allahu aleyh wali wasalam yaquulu mid yidhaahdo idaa wudicat aljanaasatu janaasada haddii la dhigo oo faxtamalaha ay dhabarka saartaan ama ay xamaalaan alrijaalu ragga ay xamaalaan calaa acnaaqihim qoortooda ay ku qaadaan fain kaanat haddii ay tahay saalixatan mid suuban qaalat janaasada ee waxay leedahay qadimuunii war i hormariya oo idedejiya ay leedahay weeyaan wain kaanat haddii ay tahay hayra saalixatin mid suuban midaan ahayna qaalat waxay tidhahday liahliha ahalkeeda waxay u leedahay yaa weylahaa halaageedae ayna tadhabuuna xaggeed la aadaysan biha iyada xaggeed u wadaan weeyaan yasmac waxaa sawtaha codkeeda iyo dhawaaqeeda kullu shayin shay la arka ayaa maqla ila alinsaana insaanka mooyane walow samica insaanka hadduu maqli lahaa walow samica alinsaanu insaanka hadduu maqli lahaa bini aadamkii la saciqa wuu dhiman lahaa wuu suuxi lahaa wuuna dhiman lahaa rawahu lbukhaari ee xadiidkaa wariyey tana xadiidkaana xadiid kor ayuu la macno yahay nabigeena sal allahu aleh waali waslem wuxuu leeyahay marba haddii janaasada lasoo dhiga oo ragga ay qoorta ku qaadaan iyo garbaha ku qaadaan haddii ay wanaagsan tahay waa dhawaaqaysa waxay leedahay iidadejiya oo khayrkan iyo nicmadaas iyo rawdatu min riyaad aljanna igu iidadejiya haddii ay mid xun tahayna oon wanaagsaneenna waxay u dhawaaqaysaa reerkeedii waxay leedahay yaa weylahaa ayna tadhabuuna biha halaageeda naftan ad wadaane iyo meydkan ad wadaan halaagiisa ama halaageeda xaggeed u wadaan xufratu min xufari niiraan ayaa u muuqatay loo wadaa weyaan marka sida awgeed in la dadejiyo oo nafta ayadaa waxaa weyaan la dajiyay ayuu nabigeena faray sal allah aleh ali ama meydkaas oo degdeg qabriga loo geeya nas'al allah caza wajal an yakuuna qabruna rawdata min riyaad aljanna waanlaa yajcalahu xufratan min xufri niiraan baabu tacjiili qada'i dayni daynta in la bixiyo baabu tacjiili qada'i dayni daynta bixinteeda oo la dadejiya ayuu yahay can ilmayiti meydka laga bixiyo weyaan iwa almubaadaratu degdegtaan loo degdega ilaa tajhiizihi diyaarintiisa oo kafantii la kafaninaayay dhaqitaanka la dhaqaayay qalabkii lagu qaada lahay oo loo diyaariya tajhiiska kaas weyaan iwa almubaadaratu ila ilaa tajhiizihi diyaarintiisa meydka la diyaariyo ilaa an yamuuta inuu dhinta mooyane faj'atan si qaflada inuu dhinta mooyaane degdeg inay naftu qofka ugu dhacda isagoonan la filaynin si aflad ama shilha ku dhinta amaba wadnaha istaaga ha la si aflad inuu ku dhinta mooyaane fa marka ayad haddii aysaa dhacdo fa waa laga tegi oo waa loo kaadini xataa yutayaqana ilaa laga yaqiinsado mawtuhu gaaridiis ilaa laga yaqiinsado waa loo kaadini weyaan oo degdeg looma dugaayo maxaa yeelay nabigeenna sal allahu caleh waali wasalam degdeg ayuuna faray laakiin degdeg asaga wax diida haddii ay yimaadaan oo qofkaas si degdeg ayuu dhintay mowtalfaja ayaa ku dhacday oo mxu si qafladunbay nafta ugu dhacday waa suuxay qofkii waxaa dhici karta qofkaas inay nafta ku jirta ood suuxsan yahay od soo laga yaabaa oo lagula degdego in la duuga arrintaana way dhacdaa marar badan ay dhacdaa markaasoo kale in loo kaadiyo oo dhakhaatiirta iyo dadka khibrada u lah muxuu ahaa hawsha ay u yimaadaan oo la xaqiijiyo oo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo ilaa laga hubsado qofkan nafta inay ka dhacday loo kaadiya markaas ayaa loo baahan ya laakiin haddii marba waxaa weeyaan ay qofka si abiici aad u dhinto ood soo sakaraada soo xanuunsada kadib nafta ay ka dhacda oo amaaraadkii mawdka ay cadaato marka ayada in la dadejiye ayuu nabigeena faray sal allahu aleh wasalam imaamkana baabkaas ayuu uu eh, muxuu ahaa u baabayay weyaan sidoo kale dayntan in la dedejiyo oo si degdeg looga bixiyo waa noo imaan insha allahu tacaala xadiista cadaynaysa labadaas qaybba xadiidka aaaqiyo aaaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiy nabigen wuxuu ka wari sal allahu aleh ali slm qaal nabigen wuxuu yidhi nafsu lmu'mini qofka mu'minka naftiisa mucallaqatun waxay ku xihan tahay oo lagu xihay bidaynihi dayntiisa xataa yuqda canhu ilaa laga guda weyaan xataa yuqda canhu ilaa laga guda rawaahu tirmidi imaam tirmidi ayaa wariyey wa qaala imaam tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun xadiidka waa xadiid xasan weyaan qofka mu'minka ah naftiisa karaamadii iyo rawdadii min riyaad aljanna ood gaari lahaa waa laga xiraya waa laga qabanaya waa laga joojinaya ilaa laga guda daynta marka waa khatartaas ay leedahay wanaaggii iyo rawdadii iyo khayrkii qofkii iyo karaamadii ilaahay uu siin laha imartiqaadkii ayaa laga xijaabaya oo laga celinayaa dayntaas ku jirta awgeed sida awgeed qofka in deyntiisa la dedejiyo oo degdeg looga bixiyo ayaa loo baahan yaha weyaan oo aqribadiis dadka haddii xataa aqriba hadduusan lahayn muslimiintii ay muxuu u naxaan ay u naxariistaan oy duyuunta ka bixiyaan ayaa loo baahan yaha weyaan iyadoo la ilaalina al ukhuwa alislaamiya walaalnimada ee islaamka oo iyada sinaba aan ku dhumaynin iyadoo la ilaalina in waxa weyaan la dedejiyo oo qofka laga bixiyo ayaa halkaa laga qaadana weyaan xadiidka aad waan xusayn ibn waxwaxin ninka la yidhahdo radia allahu tacaala canhu ana alxata ibn lbara ibnu caazibin radia allahu canhuma saxaabigaas iyo wiilkiisa allah ka raali noqdee marida ninkaas la yidhahda alxa ibnulbara ibnu caazib ayaa marido xanuunsaday weyaan faataahu nabiyu nabiga u yimid sal allahu aleh ali wasalam yacuuduhu nabiga isagoo booqana faqaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam innii anigoo nabi muxameda calayhi salaatu wasalaam laa uraa uma malaynaya alxata ninka alxa la yidhaahda ilaa qad xadata inay ku dirastay fiihi isaga almowtu geeri inuu kusoo dirsay ilaa qad xadaa inuu kusoo dirsay fiihi isaga almowtu geeri ee faadinuunii iyo bihi ay bimowtihi geeridiisa ogeysay weeyaan wacajiluu dadajiya bihi ay bitajhiizihi diyaarintiisana dadajiya weeyaan fa innahu maxaa yeelay laa yenbaqii ma habboona lijiifati muslimin qof muslim ah maydkiis an tuxbasa in lagu haayo bayna dahraanay ahlihi reerkiisa dhexdiisa in lagu haayo ma habboona oo mana wanaagsana rawaahu abu daawuud ee xadiidkaa wariyey xadiidka waa xadiid daciifa weeyaan xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan ninka la yidhahdo alxa ibnubara ibnu caazib ayaa xanuunsaday kadibna nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam sida riwaayada waa daciif tabcan laakiin macnaha xadiidka nabiga isagoo booqana calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabiga wuxuu caddeeyey sida meesha ku taallo ninka la yidhahdo alxa inuu mowd ku soo dirsay maoyan wax kale ima muuqdaan weyaan saas ayaan u malaynaya ee haddii arinta ay dhacdo ii soo sheega inuu geeriyooday inaad mxuaha duugtaan duugtiisa iyo sidii lagu dugi lahaana hala dedejiyo maxaa yeelay qof muslim ah maydkiisa inuu muxuu ahay reerkii uu ka dhintay uu dhex oo lagu haayo arrin haboon ma ahan arrin haboon maaha xadiidka tabcan waa xadiid daciif ah xadiid daciif weeyaan laakiin macnihiisu dedejinta ayuu keenaya dedejintaana waxaa laga qaadanaya xadiis soo martay oo saxiix ahayd xadiidkan marka wuxuu ka hor imaanaya oo gaashaan ku duruuraya maydka markuu dhinta guryaha lagu haysto tallaajadaha la geliya iyadoo sabab sharci ah oo keenaysa ayadoyna jirin lagu haysto ee dadka booqana oo u imaana mxuu ahaa loo fura wejiga cirbaday wax lagu dhufta wamaa ilaa dalika arrinta ayada inay diinteenna waxba haba yaraata ka ogoleen oo arrin sax aynan ahayn ayaa xadiidka axaadiistii aan soo marnay laga qaadana weyaan laakiin xadiidka daciifka ah laa taquumu bihi alxuja wax xujo o laga qaadana lama arka inkastoo culimada ay xadiidka daciifka iyo ixtijaajkiisa ay mu'alafaad badan laga alifay laakiin muxuu ahaay xadiidka daciifka ah waxaa weyaan xugun lagama qaadanayo weyaan laakiin xugunka xadiidkan uu sheegay xugunka asaga ah oo cad ayaa axaadiid saxiixa ah noo soo martay na martay weyaan baabka kale <clears throat> baabu lmawcidati wacdiga ayuu u baab yahay cinda alqabri qabriga agtiisa oo mxuu ah dadka lagu wacdiyo ayuu u baab yahay baabkan weeyaan xadiidka sagaal boqol wa can caliyi radi allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi sayid cali kunnaa waxaan ahaynay fii janaasatin janaaza ayaan ku dhex sugnayna weyaan kunnaa waxaan ahaynay fii janaasatin janaaza janaaza la jirnay weyaan fii baqiici qarqad qubuurta la yidhaha baqiicu qarqad oo ku taalo ahlumadiina dadka mxuu ahlumadiina lagu duuga ayaan ku sugnayna weyaan hadeertaan waa lagu duugaa masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii laga baxa baabka dhanka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar iyo sayid cumar ay ku aasan yihiin oo dhanka qorax ka soo bax markii laga baxa ayaa qubuurta baqiic ay ku taallaa weyaan ilaa hadeertaan waa lagu aasaa amwaadda muslimiinta ilaa maantan la jooga iyada ayaa lagu aasaa waa meel aad weyn oo aad weyn amwaadda dhan halkaasa lagu aasaa weyaan wixii madiina ku dhinto masjidka nabigeena calayi sla slam lagula tukado kunaa waxaan inuu yidhi sayd cali radi allahu tacala anhu ardaa fi janaazatin janaaza oo fii baqiici alqarqadi qubuurta baqiic alqarqad la yidhahdo baqiic waa meesha magaceeda qarqadkana geed ka bixi jiray oo dhigri la yidhaahdo ayaa loogu magac daray weeyaan waa meeshuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeen kasta aadi jiray ilaahayna subxaana wa tacala uu amwaadaasi dadka geeriyooday u baryi jiray weeyaan fa ataana rasul rsulka alla noo yimid sala allahu aleh wasalam faqacada iyo dhinacihiisaan fadhiisanay weeyaan wa macahu nabigana wuxuu wataa calayhi salaatu wasalaam mikhsaratun bakooro ayuu wataa mikhsarada waa usha afka ka laaban weeyaan waa bakooro marka mikhsaratun bakooro ayuu wataa weeyaan fanakasa nabiga madax ayuu hoos u raariyay calayhi salaatu wasalaam madax ayuu hoos u raariciyey wa jacala nabigan wuxuu gudagalay calayhi salaatu wasalaam yankutu inuu ku qutiyo bimikhsiratihi ushiisii bakoorada ahayd inuu dhulka ku qutiya oo saad maxaa ulkugu garaaca ayuu nabiga gudagala calayhi salaatu wasalaam qofka markuu fikira ama murugsan yahay ama aad wax ka tiiraanyaysan yahay ama meel ku maqan yahay yuu haaliban waxyaabahaas ku teeca weeyaan uma qaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu minkum idinka mid ma ahan min axadin qof ilaa hadduu jira waqad kutiba waa la qoray maqcaduhu makaanu fadhigiisa ama booskiisa min annaari naarta uu ka gelilah waa loo qoray weeyaan wa maqcaduhu makaano fadhigiisa ama booskiisa oo min aljannati jannadaana waa loo qoray weeyaan faqaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allahyow afalaa nattakilu maantala saarana calaa kitaabina kitaabkii noola qoray maantala saarana weeyaan faqaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam icmaluu war shaqeeyay fa kullun qof la arka muyasarun waxaa loo yasiray lima khuliqa lahu wixii loo uume weeyaan wadakara nabiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam amaba musanifku wuxuu sheegay tamaam alxadiidi muttafaqun calayh xadiidka dhammaashtirkiis ayuu sheegay xadiis dheer ayuu ahaa sayid cali radi allahu tacala anhu ardaa wuxuu caddaynaya nabigeena noo yimid calayhi salaatu wasalaam kadibna waa fariistay annagana waan ag fadhiisanay markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof adinka idinka mid a ah ma jiro had halkan fadhiyo amaba imaan doona ilaa hadduu jira meesha uu naarta ka geli lahaa booska uu ka fadhiisan lahaa waa loo qoray iyo booska uu jannada ka fadhiisan lahaa oo ninkii ahlujanna ahn ahlujanna u qoran qofkii naar ahna ciyaadan bilah naara u qoran weeyaan saxaabadii waa yaabeen marka waxay nabi allow haddii ay sidaa tahay maan iska dhaafna shaqadan iyo salaadan iyo soonkan iyo jihaadkan iyo khayrkan iyo sadaqadan iyo waxaan maan iska dhaafna oon wixii noola qoray aan tala saarana nin walba nasiibkiisa ninka naar ay kusoo aadana naara ku aado ninka janna ku aadana jannaha ku aado arrintaa maan samayno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maya wuxuu yidhi maya saha yeelina qof walba wixii loo khalqay oo loo abuuray loo uumay ayuu ilahi u yasiray subxana wataala ahlunaarkii waxaa loo yasiray jidka ay ku geli ahlu jannadina waxaa loo yasiray jidkii jannada ay ku geli lahayeen weyaan aljanna wama qaraba ilayhi min qowli marka qofka inuu mxuu ahay camalkaas ku dadaalo oo weliba markii ilaahay u yasirana subxaana watacaala uu u inuu rabbi subxaana watacaala u yasiray baabkii asaga ahaa ayaa loo baahan ya baabka asaga loo baahan ya weyaan xadiidka laga qaadana waxaa ka ah qabriga in dadka lagu wacdiyo inay arin mashruuca oo sugan oo nabigeena ka sugan calayhi salatu slam ay tahay khilaafan liman manaca dalika dadka diiday annagoo ku khilaafayno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiis intuu la fadhiistay ay waxaa weeyaan uu ku wacdiyey wacdigaas weliba aadka baliiqu ah oo aadka mxuxeelka dheer weeyaan waxaadna garanaysaan qofka markuu qof geeriyooday khaasatan qof aqoon u lahaa oy saaxiibo ahaayeen ama macaarifa ay ama jiraan ahayen aqriba ahaayeen markuu geeridiisa jooga qubuurta uu dhex jooga taurkiisa iyo saamayntiisasidausaamooba aad bay u badantahay haddii looga sii kordhiyo marka in la wacdiyo oo mawdkii iyo xaqiiqadiisii iyo duruustii cibartii laga qaadanay looga sii darana shaki ma lahan qofkuu ku saamoobaya marka mawaatinta iyo meelaha loo baahanya dadka in lagu ugaarsado oo qofkii khafle iyo alla mxuu aha fogaasho qabo markaasoo kale qalbigiisa wuu soo nuglaanaya inuu ku hanuuna u badan tahay weyaan kadalika waxaa weeyaan qubuurta in la ag fariisto inay bannaan tahay ayadna oo wacdi dartiis loo ag fariisto amaba mu'aanasa sida noo imaan doonta insha allahu tacala in laga wehliyo muddo kooban insha allah waa noo imaan doontaa inay ayadna bannaan tahay ayaa laga qaadanaya laakiin waxaa ayadna loo baahan yahay inaan anlaa yu'dii alamwaat walqubuur dad baa qubuurta ku dul socdaan dad baa ku dul fariistaan lama ogola marka qofka mu'minka xurmo ayuu leeyahay xayan oo mayitan qofka asagoo dhintay iyo asagoo nool xurmo ayuu leeyahay marka qabrigiisa lagu dul fariista lama ogola weyaan waa muxaram inaan la dhibin ayaa loo baahanya oon lagu dul soconin weyaan baabu adducaai ducaai uu baab yahay lilmayiti meydka loo duceeya bada dafnihi marka la duwa kadib baabu ducaai ducaai uu baab yahay lilmayiti meydka loo duceeya bacda dafnihi duwitaankiis kadib iwa alqucuudi fariisasho la fariista ayuu u baab yahay cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa saacatan saacad saacadda caadigaheed oo lixdanka daqiiqo ahayd ma ahan waa wati kooban weyaan watiga kooban weyaan saacatan wati saacad weyaan liducaai lahu ducaa loo duceeyo iyo walistiqfaari iyo istiqfaar oo ilaahay dembidhaaf loo weydiiye iyo walqira'ati qur-aan oo lagu akhriyo intaas in loo dul fadhiisto inay maxaa weyaan baabi baabkan weyaan midda qur-aan akhrinta insha allahu tacala waad noo imaan doontaa inaynan mashruuc ahayn oy marjuux tahay waad noo imaan doontaa nisbada sheikhuu u nisbay imaam shaaficina insha allahu tacala wixii xukunkeeda waan sheegi doonaa biidn illah cza wajal xadiidkaaaad an abi camrin camr abihi waxaa laga wari waqiila waxaa layidhi abu cabdilaah waqiila waxaa layidhi abu layla intaasba kunyaa looga dhiga weyaan ibnu cafaan dunnurayn man tastaxyi minhu malaa'ikat raxmaan radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu yihi sayd cumaan kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigeena sal allahu aleh waali waslem idaa faraqa markuu ka baxa uu dhammeeyo min dafni almayiti meydka duugitaankiisa waqafa nabigu uu istaagi jiray calayhi meydka dushiisa ayuu istaagi jiray wa qaala nabigu wuxuu dhihi jiray istaqfiruu war dembidhaaf u weydiiya liakhiikum walaalkiin wasaluu waxaad u weydiisaan lahu isaga atabiita in la suga ilaahay u weydiiye weyaan fainahu isaga alana hadda ayaa yus'alu la su'aalaya rawaahu abu daawuud ayaa wariyey xadiidka waa xadiid saxiix weyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waranayaa amiiru lmuminiin cumaan ibnu cafaan dunnuurayn radi allahu anhu arda wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markuu ka baxa mayd inuu duuga oo maydkii la dhammeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dul istaaga jiray markaasaa nabigan wuxuu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam war walaalkiin dembidhaaf ilaahay u weydiiya wa tacaala walaalkiin dembidhaaf u inaad ilaahay subxaana wa tacaala su'aasha ku sugana ilaahay u weydiiya tabiit yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay dadka rumeeyey wuxuu ku sugaa qowlka sugan oo kalimatu laa ilaaha ila allah waa kelimada xaqa ayuu ilaahay ku sugaa subxaana wa tacaala adduunka iyo waxaa weyaan wakhtiga ay geeriyoodaan iyo qabriga weyaan maxaa yeelay maxaan ilaahay ugu weydiinaynaa oon istiqfaar walaalkeen ilaahay ugu weydiinaynaa oon waxaa weyaan inuu ilaahay ugu weydiinaynaa fa inahu alaana yus'al maxaa yeelay su ay u bilaabanaysaa ma labadii malag hadda ay u imaanayaan markaasa waxaa weyaan asiladii caadiga ahayd ay weydiinayaan xitaa nabiga loo bandhiga calayhi salaatu wasalaam kadibna maa cilmuka bi hada arajul ninkan maxaad ka taqaan la dhihi doonaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahaa markaasuu leeyahay waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaqu noola waan rumaynay waan raacnay hada muxamedun alaaan saddex jeer ku dhawaaqaya markaasaa waxaa weeyaan loo bishaaraynaa hurda inuu iska hurda inuu iska nicmaysto albaabada janna loo furi wahaakada kii kalena waxaa weeyaan afkuu kala taaga haahu uu la soo istaagi ciyaadan billah marka xadiikaas imaamu abu dawud ee wariy waa xadii saxiixa xadiidka intaana kan hore ka bixin xadiidkan waxyaabaha laga qaadana waxa ka mid a ah. meydka markuu geeriyoodo dadkeenna waxay akhriyaan amaba dadka qaar waxay akhriyaan talqiin ayaa la akhriyaa oo labada malag haddii ay ku yimaadaan oy su'aal ku weydiiyaan oy ku weydiiyaan rabbigaa wuxuu yahay waxaad tidhahdaa sidaa weeyaan allahu rabbii wamuxamed nabiyi walislaamu diinii wlmuminuuna wlmuminaatu ikhwaanii wahaakada talqiintaas noocaas in la ahriyo ay waxaa weyaan dadka qaar sameeyaan arrinta ayaad arrin sugan ma ahan weyaan laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah ta ayada waa qabla alwafa intay nafta ka dhicin weeyaan nabigeenna cala sl slam wuu cadey waana soo marnay laakiin talqiintaas noocaasa wax sugan oo loo haaya ma jiraan weyaan xadiiaaad waan camr bn caas radi allahu anhu qaal wuxuu yidhi camr caas idaa dafantumuunii haddii aad iduugtaan camar ibnu caas waa taqaanaan waa ninkii saxaabiga ahaa oo faatixa misra dalka masr ninka fari weeyaan jaamic camar ibnu caas jaamic la yidhahdo masjid aad u weyn ugu weyn muxuu ahaa ka mid ah dalka masr aya hadeer taama ku yeela waa ninka masar furi radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi camr bn caas idaa markuu geeriyoonaya oo wuxuu leeyahay idaa dafantumuunii haddii aad fa aqiimuu ku nagaada hareerahayga io gaarashayda ku nagaada fa aqiimuu ku nagaada xawla qabrigayga hareerihiis ku nagaada iyo qadra maa tunxaru inta laga gowraca qadarkeed jazuurun neefgeela laga gowraca oo yuqsamu la qaybi laxmuhaa hilibkeeda xataa astanisa ilaa aan idinka bikum adinka oo wacalama aan ogaada maada uraajicu waxaan ugu jawaaba bihi isaga rusula rabbii rabbigay adeegiisa iyo malaa'igta waxaan ugu jawaaba ilaa ka ogaada ila jooga weeyaan rawaahu muslim ayaa wariyey waqad sabaqa xadiidka waa soo hormaray bituulihi dhirirkiis ayuu nooga soo hormaray xadiid aad ayuu kusoo hormaray weyaan camr bn cas radi allahu tacala wuxuu ka codsanayaa ahalkii iyo dadka la joogay markii nafta ay ka dhacdo oy duugaan inay agjoogaan agjooga isaga ahna ay alla u baryaan tabcan una weheshado ilaa uu ka xaqiijiyo malaa'igta alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu jawaabi doona marka qowlkan iyo hadalkan saxaabigan uu yidhi wuxuu muxuu ahaa asal ka dhiganayaa ficilka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nabiga calai sla sl saxaabada siiyey inay agjoogaan saxaabiga eh, meydka ahaa oo ilahay u baryaan subxana wa tacaala alistiqfaar wakadalika aydan altabiit saas weeyaan qaala shaaficiyu imaam shaafici wuxuu yihi raximah اllah wayustaxab waxaa la sunneeyaa an yuqra'a in la akhriyo cindahu meyti agtiisa min alqur'aani qur-aanka in laga akhriyo ayaa sunno ah weeyaan wain khatamuu lqur'aana qur-aanka haddii ay khatimaanna cindahu meydka agtiisa kaana xasanan mid wanaagsan ayuu ahaaday weyaan imaam shaafici ayuu hadalkan ka soo naqliyey ninka la yidhaahdo alimaam anawowi calayhima raxmatullah hadalka isaga marka muxaqiqiinta ahlucilmiga ah waxay caddaynayaan inuusan imaam shaafici lahayn bal imaam anawowi laftirkiisa ayaa fii kitaabihi majmu ayaa wuxuu ku leeyahay wattafaqa calayhi lasxaab asxaabtii asxaab shaafici weyaan ayaa isku waafaqay oo qaal waxay yidhahdeen wayustaxabu waxaa sunna an yuqra'a in la ahriya cindahu meydka agtiisa shayun shay oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah wain khatama alqur'aana kaana afdal tan koobaad marka imaamu shaafici hadalka ma lahan weeyaan intaa waxaa dheeri la sii ah alimaam ibnu kaiir calayhi raxmatullah oo taqaanaan jalaaladiisa iyo cadamada i weyninkiisa iyo cilmigiisa ayaa fii tafsiiri qowlihi tabaaraka watacala wa an laysa lilinsaani ila maa saca markuu fasiraayey ayaa wuxuu soo naqlinayaa in imaamu shaafici calayhi raxmatullah uu ka mid yahay culimada qabto ahlucilmiga qabo in meydka qur-aanka aan lagu dul ahrinaynin oyna sawaabtiisa ayna gaaraynin ragga qaba inuu muxuu ah ka mid yahay ayuu caddaynaya weyaan imaamunawowiga laftarkiisiia marka asxaabtii imaam shaafici ka soo naqliyey qaalaaaab haddii ay yiradan waa taqaanaa shaaficiyada waxaa weeyaan marka imaam shaafici marka nisbada qowlka loo nisbeeyey waxaa weeyaan sabqu qalam weyaan min alimaam annawowi caleh raxmat ullah qalinka kaga dhacay laakiin sida saxdaa waa asxaabtiisa weeyaan amaba raggii nusaakhda kitaabka riyaadu saalixiinka ayaa laga yaabaa inay saa usoo naqliyeen oo ay kaga dhacday asxaabtii intay ka dhacday ay shaafici marka meesha u booday weeyaan calayhim raxmatullahi jamiican marka sida saxda ah meydka lagu dul akhrinaa waa istiqfaar iyo alla loo barya subxaanahu wa tacaala ama qur-aan lagu dul akhriyo wax nusuus ah oo sugan oo nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam gacan kuma hayna weeyaan baabu sadaqati sadaqa ayuu baab yahay can ilmayiti meydka laga sadaqeeyo iyo waducaai ducaa lahu loo duceeyo inay bannaan tahay oy wanaagsan tahay ayuu baab yahay baabkan weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waaladiina akhyaartii jaa'uu yimaadeen min bacdihim kuwa gadaashood yimaadeen yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbiganagow iqfir dhaaf lana annaga waliikhwaanina walaalahanagana u dhaaf aladiina kuwaasu sabaquuna nooga hormareen biliimaani iimaanka nooga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu markaasaa kadibna awaakir aayaat rabbigan wuxuu leey subxaana wa tacaala wladiina jaauu min bacdihim cadaynta waladiina jaauu min bacdihim waa kale rabbi marka wuxuu ku caddaynayaa dadkaas muhaajiriinta iyo ansaarta ood rabbigan subxaana wa tacaala wanaagga iyo khayrka ku sheegay dadka ka dambeeyey ayaa waxaa weyaan waxay leeyihiin waladiina jaa min bacdum yaquuluuna rabbana kfir lana dadkii hore marka oo u suubnaa muhaajiriinta iyo ansaarta uu rabbi subxana taskiyeeyey ilahi wuu ammaanay wa tacaala kuwa ka dambeeyey oo taabiciinta ahaa iyo wax alla wixii khayr ku raac oo dhanna taskiyadaas ayuu saaray weyaan taskiyada ayuu saaray waxaana la siinayaa alfayu xoolaha ilaahay subxana wa tacala cadowga alla ah uu ka soo celiyey ayadoo farda iyo hub iyo dagaal aan loo gelin rabbi subxana wa tacala intuu rucbi iyo argagax gaalada ku rida kadibna ay ka yaacaan oo ilaahay muminiinta gacantooda soo geliya ayaa waxaa weeyaan fayga wax laga siiyaa fayga asaga marka saabiqiintaas muhaajiriinta iyo ansaarta ah waaladiina tabacuuhum biixsaan wanaag kuwa ku raaceen intaas ayaa iskale weeyaan lidalika alimaam malik ibnu anas imam daal hijra caleyh raxmatullahi wuxuu leeyay niminka la yihahda ama raafidada fayga waxba kuma lahan weeyaan fayga waxba kumalaan maxaa yeelay ittabacuuhum biixsaanin sooma gelayaan abadan bal waa nacladayaan yalcanuuna asaabiquun alawaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina ittabacuuhum dhammaan way wada nacladayaan waa taqanan gaalow ay leeyihiin billah marka sida awgeed wuxuu fayga waxba kuma lahan hadday fayg wax ku min baabi owlaa inay wixii kaloo khayr ay waxba kulahayn weeyaan ayb xadiidka nacam xadiidka sagaal boqol iyo siddeed iyo afartanaad wa can caaishata radi allahu tacala anha ardaha ummi lmuminiin anna rajula nin ayaa qaala wuxuu ku yidhi ama u yidhi lilnabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam inna ummi hooyaday uftulitat waa laga siibay uftulitat waa laga ama waa la boobsiiyey nafsuhaa nafteeda waa la boobsiiyey degdeg ayaa nafta looga qaada weyaan si qafladahaad kala jooda wa uraaha waxaan u malaynaa low takalamat haddii hadli lahayd oo hadal intay ka hadasho nafta ay looga kaadin lahaa tasadaqat inay sadaqa in laga bixiyo ay dardaarmi lahayd ayaan waxaa weyaan filayaa fa hal laha ayada ma ajrun ajar in tasadaqtu canha haddii annabi allow aan ka sadaqaysto qaala nabigeen wuxuu yidhi salatu salaam nacamha muttafaqun calayh saxaabigan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu yimid markaas wuxuu nabi alla hooyaday si qaflada nafta looga qaaday naftii ayaa si qaflada looga qaaday waxaana u khayr jacaylaan ku ogaan jiray xoolana abcan way ka tag sida ka muuqato hadalkiisa xoolo haddii marka ay dardaarmi lahayd oo inwaqhti ay ku hadasho la siin lahaa inay dhehi lahayd wax fulaan ha liiga bixiyo oo sadaqadaas ha la siiyo qole fulaan ama saas ha liiga sadaqay inay dhehi ee sadaqa haddii aan ka bixiyo ajar ma leedahay oo waxaa weeyaan ajar ma ka helaysaan weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam haahay lidalika xadiidku waad garanaysaan imaam muslim uu wariyey sunankana asxaabu sunankana ay qaybo ka soo saareen idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya sadaqad soconaysa aw cilmun aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin sadaqatun waa la sadaqatun jaariyatun wahaakada yani mxuu aha la rafciyana waa bannaanta marka qofka marka muminka ah haddii aad geeriyoodo in sadaqa laga bixiyo sadaqada ayada ah ama mid munjaz aho go'da ha noqoto oo marka mxuu ah laga dhiibo amaba ha noqoto mid jaariya oo socota taas ayaana fadli badanay in ajarkiisa uusan go'oynin uu socona u nabigeena caday calayhi salatu slam xadiidka marka waxay iska waafaqayaan in qofka wax laga sadaqeeyo ajarkiisa waxa weeyaan uu socona weeyaan xadiid sagaal an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka sal allah aleh ali waslem qaala nabigeen wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu insaanka hadduu geeriyooda inqaطaca camaluhu camalkiisa wuu go'ayaa ila min alaain saddex mooyane waa xadiidku waa kanba sadaqatin sadaqad oo jaariyatin socota aw cilmin amaba cilmi oo yuntafacu bihi lagu intifaaca aw waladin ama walad saalixin asumano yadcu lahu u duceeya rawahu muslim marba haddii qofka u geeriyooda camalkan wanaagsan khayrkan dikrigan salaadan saliga nabiga aleh slat slaam ducadan waxaanoo dhan way iska go'ayaan soonkan wamaa ila dalika ma soconayaan dadka geeriyooday hadda ninkii maanta geeriyooday oo muslim ahaa oo khayr badnaa oo annaga naga cibaado badnaa camalkiis uu go'aya ilaa saddexdaas uu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexdaas marka waxaa ka mid ah a socota oo jaari ah masjid ou dhisaya ama loo dhisi ceel uu mxuu ahay qoday oo laga biyo cabi waxaakada iskuul ama madarse islaami oo diinta alla lagu bar subxaana watacaala ayuu bixiyey wamaa ilaa dalika xoolo ayuu intuu waqfay waqafkaas kadibna masaakiinta iyo fuqarada iyo mxuu ahaa aytaamta oo agoonta laga nafaqeeya wamaa ilaa dalika khayrkaad socdo sadaqa jaariya ayaa la ma go'is intay sadaqadaas socoto qofka ajirkiisuu soconaya kadalika cilmiga lagu intifaaca cilmiga ayuu isaga baraya dadkii isaga ayaa mucallim innaas alkhayra waalcilma amaba yakunu sababan fi tacliimihi qofkii cilmiga dadka barayay ayuu caawinayaa kutubuu ku caawinaya dhaqaaluu ku caawinaya wuxuu ku caawinaya mxuu garabgal wuxuu ku caawinayaa inuu meeshii wax ku bari lahaa u tahiyeeyo ood u yasiro wamaa ila dalika alabata cilmiga laftirkooda wax baranaya ayuu waxaweyn kafaala qaadaya qaaruu tacalluuqaya qaaruu dhaqaalo siinaya ila dalika cilmiga yuntafac marka dad badan baa soo geli karo oo qofkii un carabka ka dhawaaqay bas dad badan ayaa soo geli kara weyaan cilmiga lagu intifaacana isna ma go'aayo waxyaabaha angooyin waxaa ka mid ah hadda imaam nawowi caleyh raxmat ullah kitaabkan hadda uu alifay oo riyaad saalixiinka ah wa cilmun intafacu bihi wuxuu geeriyooday qarnigii eh, wuxuu geeriyooday caleyh raxmat toddobaad ayuu geeriyooday haddana qarnigii waxaan ku jirnaa shan iyo tobannaadan ku jirnaa aadan ku jirnaa ideed boqol oo sana ku dhowaad ayuu imaam nawowi caleh raxmatullahi laleeyahy intaas cilmigii lagu intifaaci oo imsaa qofoo janno ku gasho cilmigan imaam nawowi imsaa qofoo muxuuha ku hanuuntay imsaa muxuu ahaa masjid oo laga akhrina maanta adduunka oo nin walbuu leeyahay raximahullah raximahullah raximahullah ninkan qiyaamad ila ay ka dhacayso inuusaan u socdaan laga yaaba cilmigiisa oo cilmigu intafacu bihi waa ka waan hor yeelaan meel dheerna kama jira waxaa ka mid ah a'immada arbacada mxuu ahaa madaahibta a'immadeeda ka mid ah kutubi ay alifeen waxaa ka mid ah asxaabu alkutub assitta buhaari muslim iyo afarta asxaabu sunan ayaa ka mid ah cilmigu intafaca marka waa xeel dheer yahay waana mxuu ahay eh, suuro iyo mxuuaha wejiyaal badan yahay weyaan hal weji basa looma saarin kara aw waladin saalixin yadcuu lahu ama walad suuban oo ilaahay subxana wataala diintiisu qofku ku tarbiyeeyey kadibna markuu geeriyeed soo ducooya waladka saalix waxaa laga yaabaa inuusan ku kaaftoomin inuu ducooyo aabbihii dhalay ama hooyadii dhashay bal wuxuu u ducoynaya iyo awowgii kale ilaa uu ka gaarsiiye muxuu ahay nabi aadam calayhi salaam wixii muslimiin inuu ducoyaa laga yaaba saas wada walad saalix marka barakadiisa ma yara isagana ilaahay wuxuu ku abaalmarinaya subxana wa tacala aljaza min jinsi alcamal markuu saas ugu ducayna dadka waalidiinta ku joogay laa shaka ilah subxana wa tacaala wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid marka ilaahasna wuxuu taysiirna u taskhiirinaya dad isna markuu geeriyooda xitaa awlaadiis haddii ay dhintaan kuwii awowga u ahaa kuwii usii ahaa kuwa intaa usoo ducey ilaa qiyaami saaca inuu ilaahay ku mukaafeeyo ilahay arrinta iyada muxuu ahaa subxaana wa tacala waxba kuma ahan rawahu muslim fadliga all oo laga bartayna arrinta iyada arrin kasi fiican ayaa waxyaabaha loo daliishada waxaa ka mid ah qowl allahi tabaaraka watacala qofka waxyaabihii u qadimtay inaad ilaahay subxana watacaala ka abaalmarina oo mxuu ahaa sadaqada jaariyada iyo cilmiga yuntafaca iyo waxyaabahaas waxaa ka mid ah wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum wax alle waxay hormarsadeen iyo raadka ay ka tageen ayaan waxa weye qorayna ayuu rabbigeen leh subxaana wa tacaala baabka kale baabu hanaa'i innaasi dadka ammaanta ay ammaanaan cala almayit maydka ay ammaanaan ayuu u baab yahay baabkan weeyaan xadiiaaaad can anasin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi saxaabiga anas ah khaadimka nabigeena alayh sla slam qaala wuxuu yidhi muruu waxaad fartaan cafwan xadiid sagaal boqol iyo kontonaad can anasin radi allahu tacala anhu qaala waxay la soo mareen bijanaazatin janaaza ayay la soo mareen ay wadaan weyaan janaaso ay wadaan ay la soo mareen weyaan fa anaw calayha waxay ku sheegeen oy ku ammaaneen khayran khayr bay ku ammaaneen fa qaala nabiyu nabigeenna calai sla slam raggii meesha lala soo maray ka mid ahaa fa qaala nabiy nabigeena wuxuu yidhi sala allahu aleh wajabat way waajibtay way u sugnaatay weyaan uma intaa kadib maruu la soo mareen biukhraa janaaso kale la soo mareen fa anaw waxay ku sheegeen ammaan maahadan anowdan dambe waxaa weyaan mushaakala weyan tii hore lagu mushaakalayna marka anaw ay dakaru weyaan fa anaw waxay ku sheegeen calayha dusheeda sharan shar ku sheegeen weyaan faqaala nabiyu nabigeen wuxuu yidhi sal allah aleh ali wajabat way waajibtay ciyadan bilah faqaala cumar ibn khaaab wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu wajabat nabi allow waa waajibtay maxay tahay weyaan maa wajabat wajabat laba jeer eh, mxuu iska daba keentay maxay tahay weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sal allah aleh ali slm haada kanayto waa kii horad ula jeeda anaytum waxaad ku ammaanteen calayhi isaga khayran khayr baad ku ammaanteen fawajabat lahu ljanna janno ayaa u waajibtay weeyaan wa haada kan labaad miya anaytum calayhi waxaad ku ammaanteen aad ku sheegteen cafwan anaytum calayhi waxaad ku sheegteen sharan shar baad ku sheegteen fawajabat lahu naaru naar baa u waajibtay ciyaada billaah antum adinka shuhadaau ullaahi alla marqaatiyaalkiis ayaa tihiin oo fi lardi arlada ku sugan weeyaan muttafaqun ayaa imaaday ama hebel ayaa geeriyooday hadii maanta aan laga sheega mikrofoonkan hebelkan isla wada naqaano dadka waxay u qaybsamayaan ma laba qaybood nin la yidhaahda war ninka ahlu khayrka ahaa oo wanaagga badnaa oo carabkiisa ummadda ay ka badbaadaysa oo addiinkiisa ay ka badbaadaysa oo khayrka dadka horkaci jiray mid saasaa lagu dhawaaqay soo ma midna inkaarta qabay oo xaafadda kala kiciyey oo dhibka badnaa oo qabyaalada badnaa oo dadka dhibi jiray oo addankiisa iyo carabkiisa laga badbaadayn saasay ku dhawaaqayaan sooma marba hadii arinta ay dhacdo waxaa weyaan adduunkia lagu kala baxay ammaantaasay dadka ay ammaanayaan jannaay u waajibinaysaa siduu nabigeena cadey salatu wasalaam xumaantaas dadka ay ku sheegayaanna waxay u waajibanaysaa naar ciyadan bilah siduu nabigeena sheegay calayhi wasalam marka qofka mu'minka ah wa abadan waa inuu ku dadaalo inuu an yakuuna lahu qadama sidqin amaba lisaana sidqin carab wanaagsan inuu dad ka kasbado muslimiinta oo qalbigiisana uu ka ilaaliyo jawaarixdiisa iyo uu ka ilaaliyo carabkiisu dadka ka dhowrta xibnihiisa dhibkooda dadka uu ka dhowrta kadalika nafcigiisana uu noqdo mid mutacadiya ah, ummadda gaara inuu noqdo inuu ku dadaalo ayaa loo baahan ya weyaan si maalinta u geeriyooda loo ammaano la yirahdo qofkaas ahlu khayrka ah, khayr unbaan ku ogeynay arrinta iyadaana markhaatiyaalka alle laga mid noqdo muxuu ahay markhaatiyaalka alleh ay u markhaati kacaan sidaasna janno uu ku helo weeyaan xadiidka aaaqoiyo kontonaad waan abilaswad waxaa laga wariyay addu'ali qaala wuxuu yidhi waa nin taabici ahaa oo waxaa weeyaan iqana ah oo aad muxuu ahaay loo yaqaano loona nisbeeyo xagga luqadda inuu dowr baarisa ku lahaa wacan abilaswad du'ali qaala wuxuu yidhi qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay fajalastu waan fadhiistay ilaa cumar ibn alkhaaabi baan ag fadhiistay weeyaan fa marat bihi bihim ayaga soo martay mayd ayaa lasoo mariyey fa uniya waxaa lagu ammaanay calaa saaxibiha janaazadii saaxiibkeeda waxaa lagu ammaanay khayran khayr baa lagu ammaana weyaan meydka la waday ayaa khayr lagu ammaana weyaan fa qaala wuxuu yidhi cumaru cumar wuxuu yidhi wajabat ayuu yidhi weyaan way waajibtay uma mura waxaa la soo mariyay biukhra janaazo kale fa uniya calaa saaxibiha saaxibkeeda waxaa lagu ammaanay khayran khayr baa lagu ammaanay fa qaala cumaru wuxuu yidhi wajabat way waajibtay uma mura waxaa la soo mariyey biaaliai janaasa saddexaad baa mxuu ahay la soo mariyey fa uniya calaa saaxibiha saaxibkeeda waxaa lagu sheegay sharan shar baa lagu sheega weeyaan faqaala cumar wuxuu yidhi wajabat way waajibtay qaala abulswad wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wamaa wajabat wajabat maxay tahay yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiow wajabadan aad dhowrka jersa dabcilisay maxaad kala jeedaa macnaheeda maxay tahay ii fasir wuxuu yidhi qultu waxaan cumar baa dhihi marka qaala wuxuu yidhi sayd cumar qultu aniga waxaan idhi kamaa qaala siduu yidhi annabiyu nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam ayumaa muslimin arka oo shahida lahu ay u markaati kacaan afar qof bikhayrin khayr ay ugu markaati kacaan adkhalahu allahu aljannata janno ilaahay u geliyaan weeyaan mumina oy laba qof ay khayr ugu markaati kaceen ma jira ilaa ilaahay subxana wa tacaala janno ayuu geliyaa faqulnaa annagii waxaan nidhi marka saxaabadii nabig waxaan ku nidhi wanaani nabi allow labana haddii ay laba ay u markaatikacaanna ka warran qaala nabigeen wuxuu yidhi sal la slm laba maxaa qoran waalaaa miyaa idin qoran ani inaani baa qoran ayuma muslimin shahida lahu arbacatun bikhayrin adhalahu allah ljanna faqulnaa waanaan maxaa idiin qoran faqulnaa waalaaa faqulnaa waxaan idhi waalaaa nabi allow saddexna ka waran haddii ay u markhaati kacaan qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alay slm waalaaa saddexna hadday markaa tikcaan ilaahay jannuu geliya subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wanaani maxaa idiin qoran faqulna faqulnaa waxaan idhi wanaani nabi allow labana ka warran qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allah alay laba hadii ay u markaati kacaanna janno ilahi wuu gelina wa tacaala uma intaa kadib lam nas'alhu ma aanan weydiinin can hal ma aanan weydiinin saxaabada saasay leeyihiin radia allahu ardaahum rawahu lbukhaariy marka afar qof oo muminiin qof haddii ay u markaati kacaan marba oo yidhaahdaan hebel waa ahlu khayr waa nin wanaagsan oy khayr ku sheegaan ilahay subxana wa tacala jannu gelaya saddex haddii ay u markaati kacaanna waa laba haddii ay u markaati kacaan waa la saddexda amaba labada amaba afarta markaad kacaysa maxay yihiin ma dadka caadiga ahaa ma dad suuqlayda ahaa ma dadka faasidiinta ahaa waa maya waa asulaaxaau waalmuslixuuna waalsaalixuun dadka wanaagsan oo ahlu khayrka ah, oo wanaaga iyo diinta ku taagan oo allah subxaana wa tacaala uu jecel ayagana jecel markhaatida qiimaha la waxtaraystaas weyaan laakiin dad ayagaba qaaqlayaal ah, oo diinta laanku toosnayn markhaatidooda wax macno ay ku dhisantaha meelaha weyaan waxaa laga yaaba mararka qaar xumaantii uu qofka samaynayay inay ku ammaanana dhici kartaba baab kale weeyaan baabu fadli man maata qofka dhinta fadliga uu leeyahay baabu fadli man maata qofka u geeriyooda fadliguu leeyahay lahu isaga wlaadun wlaad oo siqaarun yaryar fadliga uu leeyahay u baabiyo weyaan fadl man maata qofku u geeriyooda fadliguu leeyahy lahu isaga wlaadun wlaad siqaarun yaryar fadliga uu ka helaayo muxuu u baab yahay weeyaan xadiiaaad waan anas radi allahu anhu qala wuxuu anas qaala rasulula rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam min muslimin qof muslim ma jiro oo yamuutu ay u dhintaan lahu isaga alaaatun saddex canug oo lam yabluquu aanan gaarin alxinta dambaaw aanan gaarin ama maqaangaar aanan gaarin ilaa haddii arrinta ay dhacda miya adhalahu llaahu ilaahay baa aljannata janna bifadli raxmatihi raxmadda uu rabbi u naxariisanaa fadligeeda iyaahum ayaga u naxariisanaa ayuu isaga ilaahay janna ku geliya muttafaqun calayh fadliga waa fadli weyn xalina waa aan soo maraynay aqabadtum amarata fu'adihi kadibna maxaa dhacay ubnu lahu bayt alxamd waa tii muxuu aha aan marka qofka muslimka ah oo ilaahay rumaysan subxana wa tacala haddii saddex anug ay u geeriyoodaan oonan gaarin waxaa weeyaan qaangaar iyo wakhtiga dambawga aanan gaarin ilaahay subxana wa tacala janna ayuu ku gelaya raxmadda uu naxariisana iyaga dartood ayuuna rabbi ku jannaya weeyaan waa fadli aad weyn oo qofka mu'minka ah waxaa weeyaan hadduu ilmo ay u geeriyoodaanad ku sabro wanaaggaas ayuu ka kasbanaya lidalika rabbigan wuxuu leh subxana wa tacaala waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum wma alatnaahum min camalihim min shay xataa ilmihii qofka haddii aad darajo sara gaaro waalidkii ood ilahi subxana wa tacaala meelo sara gaarsiiyo ilmihiina jannada ay galaan oo meel hoose ay joogaan rabbi subxana wa tacala uu isu geynaya kadalika iyadna waa lamid ilmihii haddii ay meel sare gaaraan waalidka darajadiisa hoos ay u dhacdo ilahi subxana wa tacala fadligiisa iyo raxmadiisa ay ka mid taha arrinta iyada weeyaan xadiidaaad waan abi hurayraa radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu abu hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem laa yamuutu ma dhintaan liaxadin min almuslimiina muslimiinta ka mid ah alaaatun min alwaladi ilmo ah waladka loolama jeeda wiili gabar maahan canug ilmo weeyaan oo min alwaladi ilmo ka mid ah ama canuga tamasuhu ay taabato annaaru naarta ilaa taxillat alqasami dhaarta alle uu rabbi uu ku dhaartay ka xalaal noqoshadeeda mooyane ama xalaalaynteeda mooyane muttafaqun calayh wataxilatulqasamka uu sheegay nabigeena calayhi salatsalaam waa qowlu llahi tacala qowlka alla uu yidhi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina attaqow wanadaru alimiina fiiha jiiya rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala wain minkum idinka mid ma aha adinka axad iyo shaksi ilaa hadduu jira waaliduhaa naartuu ku arooraya naarta ayuu ku aroorayaa waa siraadkii ila nabigeenna sal allah aleh waslem wuxuu caddeeyey ana allaha caza wajalla yansibu asiraata bayna dahraanay jahannama ciyaada billah ilaha jahanamaha naga badbaadiyo in uu jahanamo bartamaheeda siraadka la saari doono sifadiisana uu aad iyo aad u jilicsan yahay afna badan yahay dadka kadibna ay mid walba camalkiisidu ah ku mari doono dad waxay ku mari doonaan ilbiriqsi ay ku mari doonaan dad sida waxay ku mari doonaan karriixi dabayl muxuu ahaa aad u socotoo kale ku mari doonaan qaar waxay ku mari doonaan farda aad u dheeray kale qaar waxay ku mari doonaan rag aad orda oo kale ma ila daalika qaar ba ku mari doona gurguurasha ku mari doona weeyaan kadibna kuwa gurgurashada ku maraya waxaa dhaawici doona mxuu ahaa birkawaanyihii dhinacyaha ka jiray siraadka ayaa dhaawici doona qaar badbaado oo iyagoo dhaawaca qaba jannada ilaha u gelaya subxana watacala iyo qaar mxuu ahaa naarti lagu rida weeyaan marka nin walba maadaamau maraya dadka ayaga ah, oo mxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka oofsaday saddex anug taxiladaas oo maritaankaas ay dul marayaan wuruudkaas mooyane naar ma taabanaysa ayuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutu ma dhinta liaxadin qof oo min almuslimiina ka mid alaaatun saddex oo min alwaladi carruur ka mid ah oo awlaad ah oo tamasuhu ay taabata annaaru naar ay taabata ilaa taxillat alqasam dhaarta xalaalashadeeda iyo ka xalaal noqoshadeeda mooyane muttafaqun calayh nacam wataxillat lqasam qowlullahi tacala qowlka alluu yidhi wayaan wain minkum maahan axad ilaa hadduu jira waariduhaa wu ku arooraya naarta walwuruudu aroorka lagu arooraana huwa isaga alcuburu maritaan la maro wey cala siraati siraadka la maro wa huwa siraadkana jisrun waa mxuu aha jisri amaba waxaa weeyaan buunda weeyaan jisrun waa buunda oo mansuubun la dul saaray calaa dahri jahanamo dhabarkeeda la saaray weyaan caafaana allaahu minha ilaha hanaga caafiyo oo hanaga badbaadiya weyaan naarta jahanama marka buundada ayada ah ama kubriga asaga oo dul saaran naarta jahanama ayaa nin walbuu dalmari doona weyaan saasuu rabbigan cadday subxaana wa tacaala waana wax aad iyo aad buundadan caadigo hadda baabuurta ay maraano weyn ma ahan waa wax aad khafiif ah siduu nabigeena axaadiid ku cadday sala allahu aleh waali xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo kontonaad wa can abi saciidin alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala anhu qal wuxu abi saciid jaءat imra'atun haweeney baa u timid ilaa rasulillah rasulka all sal allah alay slam faqaalat waxay tihi ya rasuul allah yow dahaba alrijaalu raggii waxay la tageen bixadiiika xadiidkaada ay la tageen weeyaan fajcal noo yeel lana annaga min nafsika naftaada yowman maalin noo yeel oo naatiika fiihi aan kuu nimaadno tucallimuna adna barta mima callamaka allahu ilahay wuxuu ku oo ragga na dhacay oo khayrkii o dhan ayaga muxuu la keli noqday annagana aan kula wadaagno nabi allow noo sameey qaala wuxuu yidhi nabiga ijtamicna kulma yowma kada wakada maalin heblaa kulma weeyaan faijtamacna saxaabiyaadku ay kulmeen faataahuna nabiyu yimid sal alahu aleh wslam facallamahunna wuxuu baray mima callamahu allah alla wuxuu baray uma qaala nabigeen wuxuu yidhi maa minkunna idinka idinka mid maahan haweeninka haweenkiyey min imra'atin haweenay oo tuqadimu hormarisa alaaatan saddex oo min alwaladi carruur ah ilaa haddii ay dhacda arrintaydamiya kaanu waxay ahaadaan laha iyada xijaaban xijaab ay ugu noqdaan min annaari naarta faqaalat imra'atun haweenayba waxay tidhi wanayni nabi allow laba canugna faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal slm wanayni laba canugna haddii ay hormariso xijaab bay naarta ugu noqdaan nabiga alah sala slam mutafaqan aleh waa bishaaro kale aydan baabulbukaa oohin oo la ooy ayuu baab yahay iwalkhawfi baqid la baqa cinda almuruuri maritaan la mara biqubuuri aalimiina dadka aalimiinto ilaahay mxuu ah subxana wa tacaala xaqiisa dulmiyey oo xaqii dadka kalena dulmiyey aalimiinta qubuurtooda marka mara in qofka uu ooya uu baqa ayuu baab yahay weyaan iyo wamasaaricihim goobihii lagu lagday oo lagu halaagay markuu qofka mara inuu mxooya ah inuu baqa ayuu u baabi baabkan weyaan i wa idhaar liftiqaari ubaahnaan la muujiyo ila allah alla weyne loo bahan ya tabarak iyo wataxdiiri digitaan layskaga diga min alaflati afla iyo in mxuu ahaa la hilmaamsanaada an dalika arrinka isaga ah weeyaan baabkan wuxuu baab yahay qofka muuminkaa dadka daalimintu ilaahay dulmi subxana wa tacala qubuurtooda iyo meelihii lagu halaagay iyo meelihii aha lagu lagday qofka muuminka markuu mara waa inuu ooyo inuu baqa si ay arinta iyad ugu dhicin weeyaan arrinta ayada in muxuu ahaa la hilmaamo oo hilmaam lagu agmara amaba dadka qaar sida ay sameeyaan meelihii ummadihii hor lagu halaagay dalxiis u tag iyo ha lagu qadeeyo iyo baabuur u qaada iyo muxuu aha eh, ardayda u qaada oo muxuu aha kusoo dalxiiseenaya in la sameeyo arrinta ayada inay la ogoleen ayuu muxuu aha baabkan u baab yahay weeyaan xadiid sagaal an ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka sal allah alay waslam qaala nabigeen wuxuu yidhi asxaabii asxaabtiis wuxuu ku yidhi yacni markay gaareen alxijra meesha la yidha xijriga diyaara amuud reer amuud meeshii lagu halaagay ayaa xijir la yidhahda weeyaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaat salaam laa tadkhuluu hagelina calaa haulaai almucadabiina kuwan la cadaabay ila an takuuna inaad tihiin baakina kuwa kuwa oyna inaad tihiin mooyeen fain lam takunuu baakina haddii kuwa ooya aadan ahayn falaa tadkhulu calayhim ha u gelina laa yusiibukum yayna inku dhicin maa asaabahum wixii ku dhacay weyan muttafaqun calayh wa fii riwaayati riwaayadna qaala nabigan wuxuu yidhi sal sl lama mara maray qaala wuxuu yidhi saxaabiga lama mara markuu maray rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka alle markuu maray bilxijri xijrigii lagu halaagay niminka reer amuud lagu halaagay markuu maray qaala wuxuu laa tadkhuluu hagelina masaakin aladiina kuwii guryahooda hagelina dalamuu dulmiyeen anfusahum nafafyaalkooda dulmiyeen an yusiibakum inuusan idin asiibin maa asaabahum wixii ayaga asiibay ilaa an takuunuu inaad tihiin mooyane baakiina kuwa ooya uma intaa kadibna qannaca wuu duubay rasuulullaahi sal allahu ra'sahu madaxiis ayuu nabiga duubay wa asraca wuu dadejiyey assayra socodka ayuu dadejiyey xataa jaaza alwaadi waadigii lagu halaagay ilaa nabiga ka gudba ayuu nabigeena calaih slat slam degdejiyey weyaan daabadii wuxuu saarnaa nimanka meesha la yihahda xijriga magaalada madiine marka laga baxa iyo tabuuk ayay udhexaysaa markuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meesha marayna waxay ahayd fii ghaswat tabuuk jidka loo mara weeyaan magaalo la yidhahda madaa'in ayaa haddaba ku taalla weyaan magaalo waxaa weyaan ayaa ku taalla magacaas lah ayaa ku taalla weyaan afar oo kilomitir ayay ka jirtaa magaalada madiine oo tabuuk iyo udhexaysaa iyo magaalada madiina afar boqol ay magaalada madiina u jirtaa ilaa haddeertaan la joogo iyo buurihii ay qodan jireen oo ay ka samaysan jireen guryaha iyo waxaa weye watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin waad la yaabaysaan hadda haddii aad googal gashaan ood meelaha sawirada ku dhufataan muxuuaha madaa'in saalix aad ku qortaan waad idin soo baxaysa waad arkaysaan sawirro la yaablaad ku arkaysaan meesha ayada nabigeenna alayhi salaatu wasalaam markuu marayay ayuu xadiidkan wuxuu amar ku bixiyey in meeshaas aanan la gelin iyada ayadoo la oyna mooyane maxaa meel dad lagu halaagay oo lagu baabi'iyey haddii aad adoo muxuu aha iska faraxsan oo murug aynu kahayn aad marto inay kugu dhacda arrinta ayada aadna lagu halaaga ayaad halis ugu jirtaa weeyaan nacam kitaabkii kitaabkii ciyaadatulmariidka waa noo soo dhammaaday kitaabka toddobaad ayaan gelaynaa oo kutubta uu mxuu ahaa koobay riyaad saalixiin ka mid ah kitaabu aadaabi safari safarta aadaabteedaadaabtiisa ayuu kitaab yahay weyaan kitaabu aadaabi safari safarta aadaabteeda ayuu kitaab yahay weeyaan baabu istixbaabi alkhuruuj bixitaan sunanimadiisa yowma alkhamiisi maalinta khamiista ah in safarka loo baxay inay sunnata ayuu baab yahay e wastixbaabihi sunanimadiisa awal nahaari maalinta awalkeeda in la safro inay sunno tahay ayuu baab yahay weyaan laba shay khamiista in la safro tan awalka hore safarta laga dhigto inay sunno tahay imaamku baabaystay caleyh raxmatullah xadiiaaaad can kacb bn malik radi allahu anhu ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali waslem haraja wuu baxay fii ghaswat tabuuka duulaanka tabuuka ayuu baxay nabiga yowma alhamiisi maalin khamiis ayuu nabiga baxay caleyhi salatu slam wa kaana wuxuu nabigeena ala sla yuxibu mid jecel an yahruja inuu baxay yowma alhamiisi maalin khamiis inuu baxayuu nabiga jeclaan jiray calayhi salatu salaam waxaa weeyaan waa digaalkii loo yaqaan amaba haswadii loo yaqaanay alcusra weyaan waa tii ari uu ku dibdhacay ninka la dhihi jiray kacab binu maalik radia allahu tacala canhu ardaha ila bisaaxib wa fii riwayatin fi ay yaraaday laqalama waxaa yaraaday kaana inuu ahaada rasuul rsulka al sal slm yahruju mid baxa ila fi yowmi alkhamiisi maalin khamiis waxaanan ahayn maalin khamiis waxaan ahayn nabiga inuu baxa aad baa u yaraatay way yaraan jirtay xadiidka sagaal wa can sakhr bn wadaacata alhaamidiyi alصaxaabiyi radi allahu canhu ana rasuula rsulka al sal allahu aleh qaal nabigan wuxuu yidhi allahuma allahi wbaarik u barakay liummatii ummaddayd u barakay fii bukuriha aroorkalaheeda ilaahw barakay wa kaana wuxuu nabigeena sal allahu aley waslem idaa bacaa markuu bixiya sariyatan gaadiila aw jeyshan ama ciidan bacahum uu nabigu bixin jiray min wali nahaari maalinta awalkeeda ayuu nabiga bixin jiray calayhi salat slam wa kaana sahrun ninka la yidhaha sakhrna wuxuu ahaa oo ah taajiran nin ganacsado ayuu ahaa wa kana wuxuu aha yabcau mid bixiya tijaaratahu tijaaradiisana awal nahaari maalinta awalkeeda ayuu mxuu ahaa bannaanka soo dhigi jira weyaan amaba uu waxawa safrin jiray fa asraa wuu taajiray wa kaura maaluhu maalkiisana wuu batay weyaan rawahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xasan bishawaahidihi marka nabigeenna calayhi salaatu slam wuxuu ka warnaa ninkan saxaabiga ah inuu u duceeyey ummaddiisa inuugu duceeyey aroorka laha camal kasta oo khayr ah amaba bannaan oo loo erorka lah inaad ilahi u barakay subxana wa tacaala lidalika risiqa waxyaabaha lagu barakay waxaa ka mid a qofka inuu aroortii hore usoo kaca ood markuu salaada fajar dukada ilahi subxana wa tacala dikrigiisi iyo qur iyo wixii ilaahay uu qadaray uu guta kadibna uusan hurdo dib ugu laabanin ood waxaa weeyaan risiqii iyo wixii mxuuaha wanaagah uu ina qabsad uu rabay inuu ka laha maxaa qaybtiisa hore ayaa baraka badan lidalika waxay culimmada yidhaahdaan yowmuka ka jamalika in faataka awaluhu faataka cajuzahu maalintaada waxay la tootahay neefkaada geela ah ama ritigaadu ay la tootahay weyaan ritiga qabasho intuu kaleeyahay wuxuu qabasho kale qaybta hore marba haddii aad dhacay iyo amaba xiritaan amaba qoorta inaad muxuu ah xer kaga xirto qabato waa wax fudud qaybta hore marba ay ku dhaafto qaybtan hore iyo lugaha hore ku dhaafaan qaybta dammiyaad qaban kartaa haba ka yaabin weyaan waa ku day neefkaasaga neeabashoule marka maalintan waa saasoo kale qaybta hore haddii aad marka aad qabsato ood intaad aroortii hore soo kallahdo ilaahay subxana watacaala dikrigiisa iyo wixii lagaa rabay aad imaado kadibna howlahaadii aad u kallahdo ilahay baa ku barakay subxana wa tacala lidaalika dadka guulaystay oo ku guulaystay waxyaabahan ganacsiga iyo wix la midka adduunka ugu dhaqaalaha badan waa dadka adduunka ugu hurdada yar siday muxu ay sheegaan lidaalika gaalada dadka hadda busineska iyo dhaqaalaha badanlah oo adduunka ugu taajirsan ma saxdaan muxuu ahaa habeenkii toban sa wixii ka dambeeya ka soo kacaan nairobidan la jooga dadka dhaqaalaha badan la in badanoo ka mid ah waxaa weeyaan salaada fajr waxay ku tukadaan jaamiya masay ku tukadaan in badan oo mid ah marka qofka waxaa weyaan inuu wakhtigaas ka faa'idaysto annagoon hadda dad ku goorinayn loo orda laakiin sideedaba barakada waxay ku sugan tahay fi lbukuur kama habata can rasuuli illahi sal allah aleh ali qofka inuu degdego ayaa loo bahan lidalika nabigana alai sla ciidan hadduu dira ama muxuuha gaadiila hadduu dira maalinta awalkeeda ayuu samayn jiray ninkaas saxaabiga ahna waxa wey arrinta iyada ayuu asna tijaabiyey wuuna ku guulaystay weyaan radi allahu tacala anhu arda baabu istixbaab alab rufaqa dadka rafiiqa baabu istixbaabi alabi rufqa rafiiq waxaa weya ama rafiiqyaalka raadintooda dad rafiiq ah in la raadsado inay sunno tahay iyuu u baabiye weyaan baabu istixbaabi alabi rufqa dad rafiiq ah oo qofka raaca inuu raadsado inay sunno tahay ayuu u baab yahay weyaan markaad safar tahay weyaan wa ta'miirihim inay amiir iyo madax muxuu ahay yeeshaan calaa anfusihim nafyaalkooda dushooda waaxidan mid oo yutiicuunahu warkiisa ay inay sunna tahay iuu baab yahay weyaan marba safar ay noqoto in horta kaliga aadan safrin oo dad rafiiq kula noqdo oo ku raaca inaad samaysato tan labaadna dadka ayaga dhexdooda in laga soo saaro mid amiir ah oo warkiisa la yeelo oo wax alle wixii safartaa ku saabsan asaga lagaga dambeeyo oo taladiisa la qaato amarkiisa la qaato in la sameeyo inay sunno tahay ayuu baab yahay weyaan safarada hadda khaasatan oo meelaha dhibka badan loo safra in rufaqa loo helo waa shay muhiima maxaa yeelay tusaale qofka biniaadamka inta badan markuu keligiis yahay waxaa saddexeeya naf iyo shaytaan ayaa waxaa weyan la socda weyaan bas ayuu raacayaa diyaarad ayuu raacayaa adduunkana fasaadkii wuxuu noqday wax aad u dhib badan waxaa dhici karta eh, inuu ku fashaado diyaarad dusheedii oo qof isaga aanan geynin ama cafwan ah, qof ajnabi ah oo waxaa weyaan ilaahaan ka baqayna subxana wa tacala inu dhinac ku qabto kadibna meeshaas calaaqa xun ay ka bilaabato baynama qof ikhyaar ah oo saaxiibkii hadduu la socdo inta badan waa la wada fadhiistaa haddii xataa uusan fariisanin waxaa laga yaaba inuu ka xishooda inuu mxuuah waxyaabaha qaar ku teeca ama ku dhaqaaqo saaxiibkii isagoo mxuu ah ilaalina rufaqada marka xataa amniga iyo mxuuah qofka inay ilaaliso oo qofka makhaatirta waxyaabihii dhibaatooyin soo gaari laha inay ka ilaaliso oo tuugadii iyo wixii dhici lahaa iyo meelihuu ka dhici lahaa inuu xanuunsado ood muxuu caawiya marka laga taga xataa diin ahaan ayay qofku badbaado u tahay weyaan diin ahaan ay qofku badbaado u tahay lidalika qof keligiisa khatar ayuu ku sugan yahay weyaan safarka khaasatan xadiid sagaal boqol an umar waxaa la weri abdulahi bn cumar radi allahu tacala anhuma qal wuxu yih abdulahi bn cumar qaala rasulla rasulka al wuxuu yidhi sal allah aley waslam low ana annaasa dadka haddii ay yaclamuuna ogaan lahaayeen min alwaxdati kelinimada maa aclam waxaan ka ogsoonahay maa saara ma socdeen raakibun qof muxuu ahaa wax saaran bileylin habeen waxdahu keligiis ma socdeen way rawahu lbuhaari haddii aan ogaan lahaa haddii dadka ay ka ogaan lahaayeen in qofka kali kalisocodnimada oo safarka qofkuu keligiis safro dhibaatada ku sugan haddii ay ogaan lahaayeen qof muxuu ahaa wax saaran oo raakibah habeennimo keligiis ma socdeen ayuu nabigeenna calayhi salaat wasalaam badan baa marka dhibaatooyin badan ayaa ku sugan oo nabigeenna ka diga calayhi salat slam xadii sagaal iyo sagaaliy kontonaad can camr bn shucaybin can abihi jaddihi qaala wuxuu yidhi radi allahu canhum wuxuu yidhi qaala rasul wuxuu yidhi sala allah alay waslem alraakibu saaran oo keligiisa shayaanun waa shayaan wraakibaani labada wax saaranna shayaanani waa laba shayaan waalaaatu saddexdana rakbun waa safar waa jamaaca ayuu nabi yidhi alayh sla slam rawahu abu dawud ee xadiidka wariyey wtirmidi wاnnasaa'i biasaniida saxiixa wa qaala tirmidi xadiiun xasan xadiidka isaga ah waa xadii xasana weyaan xadiid xasana weeyaan marka nabigeen ala sl slam wuxuu caddaynaya xataa qof keligii socda inuu shayaan yahay kan labada inay shayaan yihiin oo labada qof waxaa laga yaba inay xumaan amaba lagaba adkaado ay isdifaaci waayaan amaba xumaan ay labadooda isku raacaan lakiin markay saddex noqdaan markaas ayay jamaaco fiican noqonayaan ayuu nabiga caddeeyay sal allahu aleh wasalam ayaa wanaag badan saas ayaa wanaag badan weeyaan shaydaanka ayaa ka adkaani kara weeyaan xadiid sagaal boqol iyo lixdanaad wacan abi saciidin waxaa laga wariyey abi hurayrata radi allahu canhuma qaala waxay yidhahdeen qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ida haraja haddii ay baxaan alaaatun saddex fii safarin safar falyu'amiruu ha amiir ka dhigteeno ha amiir yeesheena axadahum midkood haka amiir dhigteena weeyaan oo madax ha samaysteena xadiiun xasan rawahu abu daawuud ayaa wariyay biisnaadin xasanin saddex qof haddii marba ay safar u baxaan hal qof xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo lixdanaad waxa ibnu cabbaas radi allahu tacala canhuma can nabi nabigeen sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi khayru saxaabati dad saaxiibo noqdo oo israaca waxaa ugu khayr badan arbacatun afar weeyaan dad suxbo noqdo oo qofka u weheliyeelo oo meeshuu u socda ula safra afar qofaa ugu fiican weeyaan iyo ciidanka yarna waxaa ugu khayr badan weyaan wa khayruljuyuushi ciidamada waaweyna waxaa ugu khayr badan walan yuqlaba lagama qaali noqditna cashara toban iyo laba kun min qilatin yaraan loogama adkaada ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey watirmidi ayaa wariyey wa qaala xadiidun xasanuun xadiidka waa xadiis isnaadkiisu saxiix hada wallah aclam wsala allah wslm cla cabdihi warasuulih mustafa